alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii labaatan iyo sideedaad oo ka mid a kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari lkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliyin bni wahfin alqaxtaani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabka boqol iyo soddonaad fadlu tasbiixi wاtaxmiidi wاtahliili wاtakbiir fadlu tasbiixi subxaanalaysiga fadligeeda iyo wataxmiidi alxamdu lilahi oo layidhahdo fadligeeda iyo watahliili laa ilaaha ila allah oo layidhahdo fadligeeda iyo watakbiiri allahu akbar oo layidhahdo fadligeeda qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waa abu hurayra man qaala qofkii yidhaahda subxaana allaahi ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan wa bixamdihi mahadiisa lala qabo fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer xudat waa la tirayaa khataayaahu gafafyaalkiisa iyo dunuubtiisa walow kaanad haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xunbadeeda iyo abuurteeda wax la egba ha noqotee bukhaari iyo muslim baa xadiidkan wariyey qofkii sidaa yidhaahda oo boqol jeer yidhaahdaan markuu galabaysta iyo markuu subaxaystana waa inagii soo marnay waxa uu ka dheefayo xadiidka labaadee baabkan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii qaala yidhaahda laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla ma ahane waxdahu keliya xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u almulku boqortooyo walahu alla waxaa u alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun mid kara weeyaan cashara miraarin toban jir qofka yidhaahda kaana wuxuu ahanayaa kaman ruux mid la mid ah actaqa xoreeyey arbacata anfusin afar nafood oo min waladi ismaaciila caruurtii nabi ismaaciil ka tirsan bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saaray wuuna inoo soo hormaray xadiidkanoo waan kasoo faaiidaysan waa soo qaadan xadiidkan labaad abu hureyra warinaya saddexaad wa sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi kalimataani laba weerood khafiifataani ee fudfudud calal lisaani carabka thaqiilataani culculus filmiisaani miisaanka xabiibataani la jecel yahay ilaraxmaani allah raxmaanka agti iyo xaggiisa subxaana allaahi ilaahay baa xuma ka hufan wabixamdihi mahadi lala qaba wey subxaana allaahi alcadiim ilaahay ayaa weyn oo wax walbayta ka weyn bukhaariyo muslim baa xadiidkan wariyey waxay carabka ugu fudud yihiin in lagu hadlaa carabka ku fudud waxay miisaanka ugu culus yihiin lianna xamdiga iyo subxaanalaysigu waxay buuxiyaan samaawaadka iyo arada inta u dhaxayso muggood oo kale iyo ka badan ayay la eegyihiin oo ajar iyo thawaab ah ilaahay agtiisana waa laga jecel yaho waa cibaado xadiidka afraad ee baabkan waa xadiidka abu hurayra waqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi la an aquula inaan idhaahdo subxaana allahi ilaahay baa xumo ka hufaan walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane wallaahu akbar alla ayaa weyn intaa inaan ku qowlo ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga mimaa wixii dalcat usoo baxday calayhi dushiisa ashamsu qoraxdu muslim ayaa wariyey marka adduunyada waxay usoo baxdo adduunye ah waa wax faani oo dhammaanaya laakiin intaani haddii alla ka aqbalo ajarkooda baaqibu ku ahaan xadiidka shanaad ee baabkan sacd ibn abuqaas baa wariyey wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ayacjizu miyuu ka cajizaya axadukum midkiin ayacjizu miyuu ka cajizaya axadukum midkiin an yaksiba inuu shaqaysto kulla yowmin maalin kasta alfa xasanatin kun xasano fasaalahu waxaa weydiiyey saailun mid weydiiyo min julasaaihi kuwa la fadhiya ah kayfa sideebuu yagsibu u shaqaysanaya axadunaa midkayo alfa xasanatin kun xasano qaala wuxuu yidhi yusabixu wuu subxaanalaysanayaa miata tasbiixatin boqol subxaanalaysi fa lahu waxaa loo qorayaa alfu xasanatin kun xasano ow yuxadu waa laga tirayaa canhu xaggiisa alfu khaiatin kun khai'o oo boqol buu la yimid kun see loogu qorayaa manxa man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha hal xasan haddaad la timaado toban jeera lagu laabaya muslim baa xadiidkan wariyey xadiidka lixaad baabkan waa xadiidka jaabir ibni cabdilaah man ruuxii qaala yidhaahda subxaana allaahi ilaahay baa xumaa ka hufan allihii alcadiimi ee weynaa wa mahadi lala qabo qurisat waxaa loo tallaalayaa lahu asaga nakhlatun geetimireed baa filjannati jannada loogu tallaalaya subxaana allahi alcadiim wabixamdihi bas halgeed baa jannada lagugu talaalaya bani aadam kuu talaali maayo allah kuu talaalaya subxaana tirmidi baa wariyey imaamu xaakimna waa wariye waana saxiix yeelay imaamu dahabina waa ku waafaqa wa sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waa xadiidka abuu muusa alashcari yaa cabdallaahi bna qaysin abuu muusa alashcari magaciisa weeye cabdulaahiga inaan qays ahayo alaa adulluka miyaana ku tusinaynin calaa kanzin kayd iyo bakaaro oo min kunuusi iljannati jannada kaydadkeeda ka mid ah faqultu waxaan idhi balaa hah yaa rasuulalahi rasuulka allow qaala wuxuu yidhi qul waxaad dhahdaa laa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awood ma lihin ilaa bilaahi alle karitaankiisa maahan inuuna karsiiyo oo noo kaalmeeya maahan bukhaari baa wariyey iyo muslim xadiidka sideedaad ee baabkan waa xadiidka samurat bnu jundub waqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi axabu lkalaami hadal midka loogu jacayl badan yahay ilallaahi alla xaggiisa arbacun afar weeyi hadal bani aadam uu ku hadlo afar baa ilaahay ugu jecel yahay subxaan allah ilahay baa xumo ka hofan walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane wallaahu akbar alle ayaa weyn laa yaduruka ku dhibi maayo biayihina toodii bada'daad ku bilowdid laa ilaaha ila allah walxamdu lilah subxaan allah iyo dhibbaad u arin kartaa kaata doonta ku bilow wax bani aadam uu ku hadlo ka fiican lama arko towxiid bay ku wada salaysan yihiin muslim ayaa wariyey xadiidka sagaalaad ee baabkan jaa waxaa yimid acraabiyu nin reemiyi ah ilaa rasuulilahi rasuulka allu u yimi sal allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi callimnii waxaad i bartaa kalaaman hadal oo aquuluhu aan idhaahdo qaala nebigu wuxuu yidhi qul waxaa dhahda laa ilaaha macbud xaq lagu cabdaa ma jiro ila allahu alla maahane waxdahu keligii xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan allaahu alla ayaa akbaru weyn kabiiran weynaan walxamdu mahadi lilaahi allay usugnaata kahiiran in badan subxaana allahi ilaahay baa xuma ka hufaan rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa laa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awood ma lihin ilaa bilaahi alla kaalmadiisa maahana inuu noo kaalmayo alihi alcasiizi ee addoommadiisa ka adkaa alxakiimi ee maamulka wanaagsana qaala reemiyigii ninkaa reemiyga habaa wuxuu yidhi fa ulaa'i erayaashaani li rabbi rabbigay bay u sugnaadeenoo waa ammaan ilaahay la ammaanayo famaa maxay baa lii aniga ii sugnaado anigu alle aan weydiistaa qaala wuxuu yidhi nebigu qul waxaa dhahdaa allaahuma qfir ilaahu ii dhaafli aniga warxamnii ilaahu ii naxariiso wahdinii ilaahu i hanuuni warsuqnii ilaahyow i arsaaq muslim baa wariyaya abu daawuud xadiidkani wuxuu nebigu ku kulmiyey inuu ninkan baray wax manaafacaadka addoonka usoo soo jeedi lahaa aakhare iyo adduun hadday tahay leanna dembigoo lagaa dhaafo iyo ilaahayoo kuu naxariista iyo hanuunku waa manaafic ukhrawi akhradada ku anfacaya caafimaad ilaahay inuu ku siiyo ama ilaahay ku arsaaqana waxay ka mid tahay manaaficda dunyawiga ayay ka mid tahay nebigu marka sala allahu calayhi wasalama labadiiba ninkan waa u jamciyey xadiidka waxaa ka mid ahaa ninkii markuu jeestay falamaa wala alacraabiyu ninkii reemiigah markuu jeestay baa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laqad mala'a yadahu min alkhayr walla gacmaha khayr buu ka buuxsaday ninkaanu hadduu hawshaa ku dhaqmo weeye ducada tobnaad ee xadiidka baabkan waa taariq ibnu ashim xadiidkiisa alashjaci kaana rajulu ninkuu wuxuu ahaa idaa aslama markuu islaamo callamahu wuxuu bari jiray hu ninkaas annabiyu nebigaa wuxuu bari jiray sala allahu calayhi wasalama asalaata salaada markuu sooba islaamaba kaalinta labaadi waa salaada uma amarahu wuxuu fari jiray an yadcuwa inuu ku ducaysta bi haaulaai kuwan alkalimaati ee kalimaadka allaahuma kfir ilaahu idhaafli aniga <clears throat> alxamdulilah allaahuma kfir ilaahu idhaafli aniga warxamnii ilaahu ii naxariiso wahdinii ilaahu ihanuuni wacaafinii ilaahu ifiyoobee warsuqnii ilaahyow i arsaaq muslim baa isagana wariyey waxaa ka mid ahaa fa ina haaulaai tajmacu laka dunyaaka wa ninkaa wuxuu ku oran jiray markuu tawxiidkii baray oo salaadii baray oo ducadan baray erayaashan hadaad ku dhawaaqdeed aakhiradaada iyo adduunkaagaba way kuu kulminaysaa way kuu aruurinaysaay ka faa'iidayso xadiidka jaabir bn cabdilaahi koob iyo tobnaad afdalu dikri dikri midka ugu fadliga badan laa ilaaha ila allah wey wa afdalu ducaai ducaa iyo barya midda ugu fadli badanna alxamdu lilaahi weeyaan alxamdu lilah mahad ilahay baa iskale tirmidi iyo ibnu maajah baa wariyay imaam xaakimna waa wariyay waana saxiix yeela xadiidka abu saciidin alkhudriyo labiyo tobnaad albaaqiyaatu kuwa jiraya asaalixaatu ee wan wanaagsan subxaana allahi ilahay baa xuma ka hufan walxamdu lilaahi mahad allaa leh walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahane wallaahu akbaru alla ayaa weyn weeye walaa xawla xeelad malihin walaa quwata awoodna malihin ilaa bilaahi alla kaalmadiisa maahani axmed baa wariyay xadiidkan kayfa kaana nabiyu nabigu sidee buu ahaa sal allahu calayhi wasalama yusabixu mid u subxaanalaysta waa baabka boqol iyo soddon iyo koobaad can cabdilaahi bni camrin waxaa laga wariyay radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra-aytu nabiya arkay sal allahu calayhi wasalam yacqidu asagoo guntaya atasbiixa gacmihii subxaanalaysiga wa fii ziyaadatin ziyaado kale waxayd biyamiinihi midigtiisa oo markuu subxaanlaysanaya gacmihiisa ku subxaanlaysanaya weliba midigta abu daawuud baa xadiidkan wariyay tirmidi culummada qeybo badan oo ka mid a lafdiga midigta sheegaya waxay ku xukumeen shaad inuu yahay oo uusan sugnayn rag badan baana sidaa maray maxamed ibnu qudaamalmasiisi in la yidhaahdo sheikhu abu daawuud ah ayaana la keliyoobay waxaana sidaa tilmaamay xataa abu daawuud laftirkiisu wuu tilmaamay rag badan oo xufaaduna sidaasay marin aysan lafdahaasu sugnayn bidix iyo midigna kuu rabo qofku uu ku subxaanlaysan karo waxaa kaloo soo arooray eh, inahuna mas-uulaatun mustaniqaat waa kuwa laga hadlinayo qiyaamada wax la weydiinaya farahee ku subxaanalaysta marka midigta keliya wax la weydiin maahaye midigta iyo bidixduba way hadlayaan qiyaamada min anwaaci alkhayri khayrka anwaacdiisa waxaa ka mid ah iyo walaadaabi aadaabta aljaamicati qofka wanaagga u kulminaysa xadiidkan soo socda waa xadiidka ugu dambeeya kitaabkii xusn ahaa qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana markuu xasilo junxu leyli hameenka mugdigiisa aw amsaytum ama aad galabaysataan fa kufuu reeba sibyaanakum ciyaalkiina markay qoraxdu dhacdo ilmaha bannaanka u fasiixinine guryaha ku reeba fa ina shayaaiina shayaaiintu tantashiru way faaftaa idin markaas imisaad aragtay ilma maqrabkii meelaha yaacayo lagu leeyahay dabayl baa martay dabayshu waa maxay shayaaiin baa laga yaabaa inay ku tumatay ilmahaas ilmaha maqrabkii guriga waa in lagu hayo faidaa dahaba markuu taga saacatun saacadu min aleyli hameenka ka mid a ah, fakhalluuhum sii daaya ilmihii fasaxa shayaaiintu markaas waa ilahay baa idinka badbaadinayay wa xira alabwaaba albaabadiinana xirta waa inaad albaabada xirataan maslaxa ku jirta habeenkii marka la seexanaya maalinkiiba albaabadeena xirta wadkuruu xusa ismallaahi ilaahi magaciisa fa ina shayaana shaydaanku laa yaftaxu ma furayo baaban albaab muqlaqan la xiray weliba magac ilaahi lagu xiray wa awkuu xirxira qirabakum weelashiinana aabura iyo sibraaradiina wadkuruu xusa ismallaahi ilaahi magaciisa wakhamiruu daboola aaniyatakum weelashiina ayadana ha la daboolo wadkuruu ismallaahi ilaahi magaciisana sheega oo ku xusa bismilaahi dhahaya walow an tacruduu inaad ku gudubtaanba han ahaato calayhaa dusheeda shay-an shay wa adfi'uu damiya masaabiixakum faynuustiina iyo layrarkana hameenkii iska damiya bukhaariiyo muslim baa wariyey musanifku wuxuu yidhi wasala allaahu allaha ammaano wasalama allaha u naxariisto wabaaraka allaha badiyo khayrkiisa calaa nabiyina nabigeena muxamedin muxamed ah calayhi salaatu wasalaam iyo wa calaa asxaabihi asxaabtiisa iyo wacalaa aalihi ehelkiisa iyo wa asxaabihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaan xadiidku marka wuxuu kulminayaa maslaxa diineed iyo maslaxo aakharaba wuu kulminaya inaad ilmihii shaydaanka ka waardiyey sidoo albaabadii xirataan oo layrkii iska damaysaano waa maslaxa adduunyo iyo mid aakhara labadaba way ku jirtaa oo naftaada iyo xoolahaaga iyo biyahaaga iyo weelasha caanaha iyo kuwii raashinkuba ay kuu daboolan yihiin oo kuu ilaashan yihiin ilmahaagiina in shayaadiintu ku ciyaarto oo duufsato oo dardarto aad uga xirsixirtid iyo kuwa wax fasaadinaya intuba waa wanaag sidaa awgeed baad waxaad dareemaysaa kitaabkuna waa kitaab wanaagsan shareecada nebi maxamedna wax dadka noloshooda mid akhriya mid adduunyo ka mida ah, ay ka tagtay ma leh wallahu aclam sal allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay haynaga aqbalo kitaabka akhrintiisa ummadda muslimiintana kuwii ku intifaaca allaha ka dhigo sheekhii kitaabka qorayna camal wanaagsan oo qabrigiisa anfaca ilaahay ooga dhigo waxalaala wixii aan kajabinay oo naga hallaysmay waa gaboodfal xaggayga ka yimid wixii aan saxnoo sawaabana ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala keligii ilaahayna haynugu anfaco kulligeen aniga akhrinaya iyo inta dhegaysanaysa dhammaantiinba ilaahay haynugu wada anfaco khayr badan baynu isu rajaynaa wallahu aclam sal allahu wbaarak calaa nabiyina mxamed